Thank you. kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijka ogaalo xilligan oo kale idaacadda kulmiyo aad ka dhegeysataan mar kale kulanti wacan wanaagsan waa maalimo arbaca taariikhdu waxay ku beegantaha afar iyo labaatanka bisha janaayo sanadka laba kun labaatan iyo afar qodobada barnaamijka aad ku dhegeysan doontaanna waxaa ka mid noqon doona ciidamada dowladda oo guulo ka sheegtay dagaal ay saaki al-shabaab ku qaadeen fariisimo ay ku lahaayeen koonfurta gobolka mudug xubnaha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya oo u codeynaya sharci muran badan dheliyey oo wax looga beddelayo dastuurka dalka madaxweyne muuse biixi cabdi oo markii ugu horreysay faahfaahin ka bixiyey heshiiskiisa afgaradka ahaa ee uula gala itoobiya qodobada kale waxaa ka mid noqon doona madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump oo mar kale guul ka gaaray doorashooyinka hordhaca ah ee xisbiga jamhuuriga xildhibaanada turkiga oo si buuxa u taageeray in dowladda swiden ay ka mid noqoto ururka gaashaanbuurta naato iyo waxaa sidoo kale maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha gobolada iyo gobolka banaadir ee muqdisho ka soconaya xilli shalay hirshabeelle ay gaartay fiinaalaha kamadambaysta koobka galabtan waxaa laga dhursugayaa banaadir iyo sidoo kale galmudug midda awood u yeelan doonto in ay hirshabeelle kulanka ugu dambeeya ay la ciyaaraan qodobadaas wixii kale nugu soo kordha xubnaha joogtada iyo kaalmaha sugaanta ayaa barnaamijkan ogaal ku dhegaysan doontaan cabdulaahi maxamed cali ee soo saara halkan idinkala socodsiinaya salaad cabdulle cumar ayaa farsameynaya mar kaliya ogaal heestaasi ku dhaafnaysa suxidaa furutahay barnaamijka ogaal qarandiid samadiid samadiid nabadiid nabadiid alladiid waxay daacadu weyday dulmilow kuma waaro dabnimaan ku joogsani dambaskiisa kama naxo dalkaaga wixii u daran uma roona dadkiisa haddii la waayo dan guud heli maysid dan gaar ah waxay diinteennu diidday shacabka daawo uma aha qaran dooni mayne ha dumiye eednaye dib allow ha noo celin makri waan ka daalnaye allow daacad adeegta yaa raxmaan daacad adeegta markale kusoo dhawaada barnaamijka hoggaala idaacadda kulmiye qeybaha hore ee barnaamijka ayaan guda gelaynaa waxaa maanta dhacaya mid ka mid a ah kulamada ugu xasaasisan ee baarlamaanka soomaaliya ay yeeshaan iyadoona labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya xubnaha uu ka kooban yahay ay guurdhow ay ku shirayaan xarunta golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya iyadoona ajendaha ugu weyn ee laga doodayana uu yahay arinta la xiriirta wax kabedelka dastuurka waxaa jira xildhibaano badan oo si weyn uga soo horjeeda in waqtigan la joogo in dastuurka dalka wax laga bedelo kadibna la meel mariyo waxaana ay sheegeen in arintaasi ay wakhtigan ay keeni karto in eh, ay kala dhantaasho awoodii dadka soomaaliyeed maadaama dalka uu ku jiro xaalad xasaasi ah gaar ahaana arinta la xiriirta damaca itoobiya ee badda iyo beriga soomaaliya waxaana xildhibaanadaasi ay ku doodayaan in dowladda federaalk soomaaliya waqti xaadirkan ay dooneyso in ay meel mariso eh, dastuurka qabyada ah gaar ahaan ahaana wax kabeddelka lagu sameeyay ee ah in laga guuro hanaanka ay haatan ay dowladdu ay ku dhisantaha oo ah baarlamaaniga waxaana jirta in sidoo kale eh, xildhibaanada qaar ee eh, taageersan arrintaasi ay ku doodayaan in xildhibaanadaasi ay meel khaldan ama si aanan ahayn ajendaha maanta ay u fasiranayaan doodan ayaa saacadihii ugu dambeeyey waxa ay hareysay baraha bulshada ay dadku ay ku kulmaan iyo sidoo kale guud ahaanba siyaasada soomaaliya waxaana jirta in xildhibaanada kasoo horjeeda ee arrinta waxkabedelka dastuurka ay saacadihii ugu dambeeyey shirar kala duwan ay yeelanayeen waxaana qaarkood warbaahinta la hadlay ay sheegeen in kulanka maanta uu buuq iyo rabsho isku bedeli doono haddii la isku dayo in qaab boobsiis ah ama qaab aana sax ahayn gacantaag loogu ansixiyo wax bedelka dastuurka dalka balse waxaa jirta war xalay kasoo baxay eh, baarlamaanka soomaaliya oo lagu faahfaahiyey ujeedka maanta ee kulanka labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya waxaana la sheegay in arrimaha loo baahan yahay in laga hadlo aysan ahayn amaba maanta qorshaha loo kulmayo oy xildhibaanada u kulmayaan inaysan ahayn in la meel mariyo oo la ansixiyo waxkabedelka dastuurka balse arintaasi dad kale ay si kale u fasirteen qoraalka kasoo baxay ama warka kasoo baxay ee baarlamaanka soomaaliya waxaa lagu yiri arrimaha aada u baahan tahay in aada wax ka ogaatid habraaca ansixinta waxkabedelka dastuurka waxaa kamida ah kow ujeedka habraaca waxkabedelka dastuurka habraaca wax ka kabedelka dastuurka waa xeer hoosaadka labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya ee tilmaamaya hanaanka kulamada wadaaga ah ee labada aqal maadaama uusan jirin xeer hoosaad maamulaya kulamada labada aqal ay wadaagaan labo muxuu ka kooban yahay habraacan habraacan waxa uu nidaaminayaa dooda xildhibaanada oo ah inta xildhibaan kasta uu fikirkiisa ka dhiiban karo oo ah daqiiqadaha ku xusan xeer hoosaadka labada aqal shir guddoonka kulamada wadajirka ah ee labada aqal ee baarlamaanka soomaaliya iyo habraaca loo marayo ansixinta wax kabeddelka soo jeedinta ee soo jeedimaha wax kabedelka oo ah saddex meelood laba meel tirada guud ee xildhibaanada ee golaha shacabka iyo saddex meelood laba meel tirada guud ee xildhibaanada aqalka sare si waafaqsan qodobka boqol soddon iyo lixaad farqadiisa kow ee dastuurka ku-meel kumeelgaarka ah qodobka saddexaad waxaa lagu sheegay habraaca ansixinta wax kabedelka dastuurka in uu waafaqsan yahay dastuurka ku-meelgaarka ah in kale habraacan oo maanta loo balansan yahay waa habraac waafaqsan cutubka shan iyo tobanaad ee dastuurka kumeelgaarka ah qodobka konton iyo toddobaad ee dastuurka kumeelgaarka ah iyo xeer hoosaadyada labada aqal ee baarlamaanka federaalk soomaaliya afar waxaa lagu xusay cidda awood u leh habraacan inay soo saarto baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa awood u leh dejinta habraacan iyo habraacyada kale ee hagaya howlaha guddiyada isku dhafan iyo arrimaha dib u ogista dastuurka si waafaqsan cutubka lixaad ee dastuurka kumeelgaarka ah iyo xorhoosyadada labada qale baarlamaanka federaalk soomaaliya ayaa lagu yiri brito baarlamaanku ma ansixinayo nuxurka wax kabeddelka dastuurka ee wuxuu u balansan yahay ansixinta habraaca iyo xeer hoosaadka labada aqal ee loo marayo wax kabeddelka dastuurka oo waafaqsan cutubka shan iyo tobanaad qodobka konton iyo toddobaad ee dastuurka mulgaarka ayaa lagu soo gebagabeeyey warkan ee kasoo baxay guddiga dib u eegista la socodka hirgelinta dastuurka ee baarlamaanka federaalk soomaaliya waxaana jirta in arintan ay sidoo kale ay xildhibaano badan ay qabaan in lasoo hoosgelin karo waqti kastaba in cod gacantaaga loo qaado ansixinta wax kabedelka dastuurka qabyada ah ee kumeelgaarka ee soomaaliya hadaba xildhibaanada sida adag uga soo horjeedo arintan waxaa kamid ah xildhibaan saadiq cabdulaahi cabdi oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in kulanka maanta hadii la isku dayo in sharcigaas qabyada ah ama sharcigaasi dastuurka qabyada ah dhamaystiraya ama lagu ansixinayo in la meel mariyo in baarlamaanku isku bedeli karo foodo runtii meyd waxaa ugu dambeeyey kan la sii sido ajandaha maanta lasoo diray aniga waxaan soo boostigareeyey oo aan guddi gole ay leeyihiin xildhibaanada aan ku sheegay in waqhtigaas oo la joogay aan u sheegay in aan weli ajandihii golaha la soo gudbin ayna ahayd in labaatan iyo afar saac ka hor lasoo gudbiyo taana ma dhicin baarlamaankii waa baaqdeen lama eran kadib toban iyo shan daqiiqa kadib ayaa ajendaha lasoo tuuro oo leeyahay akhrinta saddexaad iyo codayntii runtii waxaa ay ka mid tahay xadgudubyada labadii sano ee lasoo dhaafay guddoonka uu bareen in baarlamaankan uu fadhiid kaga dhigo waxyaaba badan baa u suurtagalay intii ay joogeen oo ay sharcidaro ku meelmariyeen laakiin eh, sida xaqiiqda waxawaaye sharci haddaad diiddo faraha unbaa laisula tagayaa sharci daro unbaa muxuu ahaa laisaga reebi karaa marka berita gudoonka waxaan uga digaynaa inuusan u bareynin inuu sharci daradii uu caadaystay uu dastuurka dastuurku waa ka duwan yahay waxyaabihii hore uu soo sameynayay waxaan ka digaynaa inuu beritoole wax sharci daraa u bareero haddii ay dhacdo inuu u bareero wixii ka yimaada mas-uuliyaddeeda iga qaaday labada aqal actual waxyaaba aan oo dalka guud ahaan laga maarmaan u ahaa oo miisaaniyadda ay ku jirto oo ay miisaaniyadda istaagtay adkaanaysa in ciidamada ay mushaar helaan dalkii ay howlihiisa sii socdaan taa ayaan markii hore eh, suurtagal ka dhigay inaan taa fasaxno kulankii ugu dambeeyey ayaan go-aan ku gaarnay in kulankan wixii ka dambeeya aanan laysugu imaan karin ilaa la sameeyo labada aqal habraacay ku midaysan yihiin taana guddoonka ma rabo horeyna waa u diiday haddana waa diidan yahay marka ma dhaceyso in laba gudi laba guddoon oo aan xeer hoosaadkoodii aan midna lagu dhaqmayn attendancyga aan la garanayn sida loo kala qaadanayo khudbadaha iyo doodaha aysan aan ayna caddeen in mar dambe laysu keeno oo gacantaag iyo wax oo runtii ay ugu talagaleen inay sameeyaan waana qalad habraac ay hadda wadaanna waxa waaye waa mid ay rabaan inay sharci darada ku baasgareeyaan waxaan leenahay ka jooga haddaad diidaan sharci darad eh, u bareerteen sharci darana sharci dara looga hortegayaa gacmahan la saari doonaa xaqiiqada taasaan u sheegaya guddoonka dabcan waa sheegay ninkii sharci darro u bareera sharci ninkii diida shanta la isaga reebaya marka golaha soo diyaargaro ayagai tiimkooda anaguna diyaar baan u nahay wax allaal wixii ka yimaada meesha mas-uuliyaddooda qaadaya waxa ay bareereen gudoomiye aadan madoobe baarlamaankii sideedaad sidaanoo kale ayuu qolkiisa asagoo ku jira wuxuu doona sameynaya haddana waxaa cad asaga iyo gudoomiye ku-xigeenka iyo ragga cagaqaad ee kusoo fashilmay puntland inay rabaan inay hadda muxuu ahaa gudoonka la yimaadaan wax runtii anshax dowladnimada ku xun haddii ay ka joogi waayaan de jawaabtooda ummadda soomaaliyeed waa arkaysa annagana waxaan u sheegaynaa si cadaan ugu sheegaynaa ummadda soomaaliyed waxaan leenahay wixii dadka soomaaliyeed ee u midaysnaya difaaca dalka iyo khawaarijta waxaa la rabaa in laga leexiyo Eh, waxaan rabaa inaad ku digtoonaataan dowladda inaad ka digtoonaataan waxa ay muxuu ahaa xukuumadda iyo iyo eh, guddoonka golaha shacabka uu ku howlan yahay ah in dadka laga weeciyo hadafka damaca etoobiya sidii meesha looga saari lahaa sidii muxuu ahaa dagaalka khawaarij looga midaysnaan lahaa taan oo hadda horumar laga gaaray in la weyqo oo etoobiyana loo fududeeyo inay muxuu ahaa qolaba qalba ay qol ku xirato eh, taana waxaa sabab u ah guddoonka baarlamaanka iyo oo inta badan heshiisyadii aan ugu talagalnay shan iyo toban mooshin aan keenay xaqiiqdii oo heshiisyada shan iyo toban heshiis oo m o u ay saxiixeen dowlado kala duwan in la keeno baarlama hoostaa la gashay shan iyo tobanka mooshinna sababta loo keenin lahay guddoonka la weydinaya marka waan ka xumahay in dhaqanka hadda laba kun xilligan la joogo dalkeen uu weli ka jiro wal annaga wax diidanaba in dastuurka la dhamaystiro wax laga bedela annaga waxaan diidanahay dastuurka inuu noqdo sperparts ama caloosha lagala baxo ninba siduu doon u samaysta dastuurkan sidiisa waa heshiis bulsho ummaddan waxa isku haya waay waxaa ka horeeya midnimada iyo wadajirka iyo dubaheshiisii ummadaaneed meesha marka laga bilaabay ayaa aada u qaldan waxa la rabo waxa waaye in si jujuuba muxuu ahaa laysku marsiiyo oo sida uu xeerka uusan qabin cutubka shan iyo tobanaad ee dastuurkeen ayaa qaba habraaca loo maraayo taana ma muuqato taana waxaan arkayaa in oo si bareera la rabo in loogu xadgudbo habraac yaroo kooban ayaa la rabaa in meesha lagu marsado dastuurka qodobadiisana saa lagu bedelo dee xataa haddii la ansiixa xataa waxba wax u shaqaynaya inay yihiin ma aaminsani lakiin waxaan aaminsanahay berri taaban ka hortegaynaa in aysan waxaan suurtagelin insha allah wararkaas wuxuu ahaa xildhibaan saadaq cabdulaahi cabdi oo warbaahinta la hadlayay waxaana ka hadlayay siday uga soo horjeedaan kulanka maanta labada aqale baarlamaanka soomaaliya ay leeyihiin in lagu meelmariyo eh, sharciga wax beddelka dastuurka qabyada ah ee eh, dhanka kale la taliyaha madaxweynaha ee eh, arrimaha dastuurka doctor xuseen sheekh maxamuud oo xalay ka qeyb qaadanayay dood si toosa ah uga soconeysay barta space ex eh, ama eh, oo horey lagu aqoon jiray twitter eh, ayaa waxa uu sheegay ama uu ka hadlayba sida loo wajahayo dooda ka imaatay wax ka bedelka dastuurka waxa uu sidoo kale uu faahfaahin uu ka bixiyey ujeedka laga leeyahay in waqti xadirkan wax laga bedelo dastuurka dalka iyo sidoo kale sida ay u caawin karto nidaamka iyo siyaasada dalka gudoomiye burhaan ayaa wax badan mataqaanaa ka jawaabay Ah, laakiin haddii aan idhaahdo su-aal ma aragtay uu ku bilaabay baashiyare oo ku saabsanayd mataqaanaa dadka dooda qaba iyo baarlamaanka berito ah, dadka horta labay isugu jiraan guud ahaan dadka soomaaliyeed oo dhan aragtay inay dhiibtaan ay xaq ku leeyihiin ka hor iyo kadibba marka dastuurka la keenay iyo kadibba dabcanna marka siyaasiyiinta ayagana labay isugu jiraan oo ah dad xildhibaano ah oo baarlamaankii mataqaana aragtidooda ku dhiibanaya oo dabcan waa dadkiina wada matelaya inay kala ra'yi duwanaadaanna waa loo baahan yahay waa midda aan rabno in mataqaanaa xadaarad ay muujiyaan oo baarlamaanka soomaaliya oo asagoo kala ra'yi duwan uu mataqaanaa nidaamkii dimuqraadiyadda asoo adeegsanaya iyo xeer hoosaadkiisa iyo dastuurkan uu si nidaam loo dimuqraadiya mataqaana u kala baxo u doodo waa midda aan u baahannahay marka ciddii baarlamaanka ku jirta aho probleem kama jirto dabcan baarlamaan mararka qaar waa iska buuqi karaa wax waa waa laisdhihi karaa waa iska caadi wax normal oo lifeka oo parliamentary systemka ama nidaamka baarlamaaniga oo adduunyadao dhan mataqaanaa ka dhaca waayo wax shidaahu hadda male inkastoo aan aaminsanahayba hadda dadka baarlamaanka jooga waxay u badan yihiin dad dhalinyaro aqoon ah oo ma aragtay wadaniyiin ah oo inta badan dalka u naxaya hadda buuq kama filaynaba laakiin haddii ay dhacdo waa aragti isdhaafsi mataqaanaa wax hadda shidaahu ka filamayno dadka kale ee soomaaliyeed ama siyaasiyiinta ah ee aragtida kala qaba ee aaminsan inaan hadda loo baahnayn in la keeno waxaan aaminsanahay horta qofkii ku doodaya inaan hadda dastuur la keenin dastuur wax ka muhiimsan oo baarlamaan u furnaanayo ama uu ka shaqeeya ma jirta waxaa haboon in la yidhahdo baarlamaanka hal xiro aan qoryaha qaadano levelkaasna hadda dabcan difaaca dalka weli lama soo gaarsiinin oo ma aragtay qoryaha aan qaadano weli mataqaana diblomaasiyadda ayaa lagu dagaalamayaa laakiin haddii baarlamaanka aan la xiraynin baarlamaanka uu furan yahay oo ayaantan dhan shaqo u hayay baarlamaanka shaqo kale oo badan uu qabta male xukuumadda inuu kula xisaabtamo difaaca dalka way tahay marka ay dhida gaarto meel xun ay gaartana mataqaana ayaga naftooda inay ay difaaca qayb ka noqdaan way tahay laakiin si kale ay dalka u difaaci karaan jirto oo dastuurkan uu ka yahay marka baarlamaanka waxaan aaminsanahay inuu majuur yahay oo shaqadiisa qabsan karo dooda birina si fiican u maarayn karo baashiyada marka taasaan dhihi lahaa kaari ah, faarax oo su-aal mataqaana ku saabsanayd dabcan midda dadka in la edicate gareeya abukaat burhaana ka jawaabay ah, mid ku saabsanayd maaragtay arrinta fulinta oo golaha wadtashiga qaranna ay soo jeediyeen madaxweyne madaxweyne ku-xigeen ah, ayaa maaragtay gaar ahaan madaxweyne ku-xigeen iyo ra-iisul wasaare soo isku mid ma ah dabcan sida hadda mataqaana dastuurkeena uu qorayo soo jeedinta golaha wadatashiga qaran isku mid ma ahan dastuurka ra-iisul wasaare awooddii fulinta uu dastuurku siiyey iyo madaxweyne awooddii legitimasiga ama sharciyadii doorashada asaga lasoo siiyey oo dalkan la yidhi adiga maamul meesha isku dhac uu ka dhacay waa halkaas madaxweynihiyaa lasoo doortay oo mandate soo qaatay oo qorshe iyo aragti dowladeed uu dalka ku hogaamiya la yimi eh, priorities la yimid kadibna ra-iisul wasaarihii uu asaga soo magacaabay oo dabcan mataqaanaa aragti kale iska xambaarsanaan kara ayaa dastuurkii uu ma aragtay siiyey awoodda marka meeshaas mar walba khilaaf ayaa kasoo taagnaa sida uu abukaati burhaan sheegayna dastuurkan mataqaanaa keliya fulinta isma khilaafsane labada aqalaa sidaan isu khilaafsan oo u baahan in la kala saaro waxaa iskhilaafsan mataqaanaa garsoorkii waxaa iskhilaafsan xukuumadaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed dalkao dhan qoorti isugu jira wax kalena ma ahane dastuurkan qabyada awa dastuurka haddii la dhammaystiro annaga oo dabcan sidaan practically aragnay dhibaatada ay leedahay dalkan in la federaaleeyo oo loo baahan in la daadihiyo halkan markaan aragnay oo problemska aan la kulannay inaan saxno waa loo baahaya marka madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka dabcan waa taqaanaane adduunyado dhan waa ka jiraaye madaxweyne ku-xigeen shaqada mataqaanaa uu u dirsanayo uu madaxweynaha u dirsanayo waaye oo dastuurkana uu leeyahay mataqaana shaqada uu u dirsado madaxweynaha ayuu qabana laakiin hadda sidaas ma ahane mm-hmm. ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha awoodo dabcan iskhilaafaya oo fulintii iskula jira oo aan loo baahnayn inay isku qabqabsadaan ayaa meesha mataqaanaa leedahay midda la rabo in la xaliyana taas waa laakiin madaxweynaha in la siiyo awood intaa la eg oo keligiis la siiyo dhibaato soo ma ahan waxaan aaminsanahay dhibaato ma ahan aniga shaksiyan ayaan aaminsanahay in hal qof dalka fulintiisa uu u tariyo ayaa asal ah xaggee lagu miisaamayaayo awooddiisa lagu dheelitiraya baarlamaankaa dheelitiraya waxaa dheelitiraya garsoorka saddexdaas laamood ayaa is dheelitiraya adduunyadana dadka mataqaanaa dimuqraadiga ahu waa la yaqaanaa eh, fulin isma dheelitirta ee eh, saddexda laamood ee dowladda ayaa isdheelitira marka taana taasaan dhihi lahaa annaga marka problemkeena waxaa waaya hal dhinac aan aadno ama aan parliamentary system aadno ama presidential system aadno ama xataa mixed oo wax u kala qoran yihiin oo wax kala nidaamsan aan samaysanno laakiin sidaan mataqaanaa khilaafka joogtada ah inaan ka baxno ayaa ujeedada ahayd markii hore loo soo jeediyey eh, dabcan somalia iyo barnaamij su-aalihii uu soo jeediyeyna waxaa ka jawaabay abukaati burhaan aan wasiirka siiyo qeybaha kale kaasi wuxuu ahaa la taliyaha madaxweynaha soomaaliya gaar ahaana dhanka dastuurka doctor xuseen oo ka hadlayay arintii la xiriirtay wax kabeddelka dastuurka qabyada ah ee dalka madaxweynihii hore ee mareykanka donald trump ayaa waxa uu mar kale uu gul uu ka gaaray doorashooyinka hordhaca ah ee xisbiga jamhuurigu ay kusoo saarayaan musharaxii ugu tartami lahaa doorashada mareykanka ee sanadkan laba kun gaar ahaana bisha november donald trump ayaa ku guuleystay eh, doorashadii ka dhacday gobolka new hampshire waxaana halkaasi uu ka helay natiijo wanaagsan sagaashan boqolkiiba codadka gobolkan ayaa lasoo tiriyey waxaana madaxweynihii hore ee mareykanka la sheegay in uu labaiyo toban dhibcood uu ku hogaaminayo gobolkaasi iyadoona taasi ay tahay inuu kaga guuleystay ninka haley oo la tartamaysay waa guul kale oo muhiim u ah donald trump waxaana hore u wadi kartaa rajadiisa ku aadan in uu mar kale u tartamo xilka madaxweynaha mareykanka waxaa jirta in donald trump markii ugu dambeysay uu u tartamay xilkani uu ku guuleystay iyadoona doorashadii ugu dambeysay ee isagoo madaxweyne uu u tartamayna laga guuleystay balse bisha november doorashada dhaceysa ayuu doonayaa in mar kale uu ku guuleysto doorashada wadankaasi mareykanka masaheli waxa ay sheegtay dhankeeda in uusan tartanku weli dhammaanin rajana ay ka qaabto in ay guul ay gaarto waxa ay sheegtay in tartanka ay sii wadi doonto guushan aysan ka quusan doonin balse trump waxa uu sheegay in ninka heli ay habeen mugdi ay u ahayd waxaana uu sidoo kale uu sheegay in markasta guusha ay dhankiisa ay soo jirto oo ay ninka heli ay isdhibeyso horey ayuu sheegay inuu kasoo guuleystay viig ramaswami iyo sidoo kale tim scott kuwaas oo haatan isaga taageero u muujinaya maruu ka hadleeyey ama uu la hadleeyey taageerayaashiisa ololaha doorasho ayuu trump waxa uu sheegay in uusan kala jecleen in ninka heli ee tartanka ay kusii jirto iyo inay ka baxdo waxa uu yidhi waxa ay awoodo ha sameyso joe baiden ayaa isagana waxa uu rajo uu ka qabaa in uu ku guuleysto aqlabiyadda xisbiga dimuqraadiga sidoo kalena waxa uu doonayaa in doorashada soo aadan uu isagu uu la tartami doono qofka soo baxa xisbiga jamhuuriga in doorashadaas uu ku guuleysto si uu afarta sano ee kale uu mareykanka u hogaamiyo balse trump ayaa waxaa la leeyahay haddii uu soo baxo waxay u badan tahay in jo baiden uu isagana kursigiisa uu weyn karo waa dadka siyaasadda falanqeeya sida ay leeyihiin wararka ka imaanaya magaalada caad oo ka tirsan eh, gobolka mudug gaar ahaana koonfurta gobolkaasi ah ayaa waxa ay sheegayeen in halkaasi saaka uu ka dhacay dagaal aada u xoogan kadib markii dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab ay weerareen fariisimo ay ciidamada dowladda halkaasi ay ku leeyihiin dagaalka ayaa la sheegay inuu bilowday saaka waa berigii hore kadib markii ay fariisimahaas ay ku sugnaayeen ciidamada dowladda al-shabaab ay weerar ku qaadeen qof ka mid a ah dadka deegaanka ayaa b b c da waxa uu u sheegay in dagaalku uu yahay mid culus hase yeeshee ilaa i waxaa jirta in dhanka dowladda ay weerarkaasi ay guule ay ka sheegteen oo ay sheegeen in jab xooggan ay gaarsiiyeen dagaalamayaashii weerarka soo qaaday waxaana qoraal kooban oo lagu baahiyay baraha bulshada ee warbaahinta dowladda federaalk soomaaliya lagu sheegay in ciidamada dowladda iyo kuwa deegaankaba ay fashiliyeen weerarka al-shabaab ay kusoo qaadeen eh, deegaankaasi iyo sidoo kale deegaanada u dhowba waxaana sidoo kale ay sheegeen in haatan ay ku eh, raad joogaan dagaalamayaashii weerarka soo qaaday waxaana tani u muuqataa mid ay soomaaliya ama dowladda soomaaliya ay guul weyn uga sheeganeyso dagaalka al-shabaab ay saaka halkaasi ay ku qaadeen waxaana uu ahaa sida la sheegay dagaal ay al-shabaab ay qorsheeyeen doonayeen in ay jab xoogan ama khasaaro xoogan ay ku gaarsiiyaan ciidamada dawladda ee halkaasi ku sugan waxaana jirta in toddobaadyadii iyo bilihii ugu dambeeyeyba ciidamada dowladdu ay dadaal xoogan ugu jireen sidii ay al-shabaab uga saari lahaayeen deegaano badan oo ay uga sugan yihiin gobolka mudug Eh, dhanka somalilan haddii aan aadnana madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ayaa marka ugu horreysay waxa uu faahfaahin uu ka bixiyey heshiiskii dhawaantan uu la galay ama heshiiskii isafgaradka ah ee uu la galay dowladda itoobiya adis ababa ayaa isaga iyo muuse waa muuse biixi cabdi iyo ra-iisul wasaaraha etoobiya abiy axmed waxa ay ku kala siixdeen heshiis isabgarada ah oo ay somalilan ay sheegtay in ay ku siisay etoobiya qeyb ka mid ah badda iyo beriga soomaaliya si ay saldhig eh, ciidan halkaasi ay uga sameystaan waxaana jirta in muuse biixi uu arrintaas ugu sheegay inay somalilan ay muhiime u tahay oo ay ku bedelanayso ictiraaf sidoo kale waxa uu ka hadlay arrintii la xiriirta doorashada muranka badan dhalisay ee somalilan waxaana uu eedeen usoo jeediyey xisbiyada mucaaradka oo uu sheegay in dhankooda aysan ka go-neen in doorasho ay dhacdo heshiiskala dhex maray somalilan iyo etoobiya wuxuu ahaa heshiis ku saabsan danaha labada dal madaxweyne kasta danta dalkiisa ayunbuu adeega waad og taahdo etoobiya waa dal aan bad lahayn dadka ugu tiradan ku noolyihiin geeska africa dhaqaalihiisu aada u koraayo sidaa darteed waanu ognahay inay muddaba ku taamaysay inay hesho deked somalilandna muddo dhowr iyo soddon sannadood waxaynu raadinaynay ictiraaf marka markii aanu wada hadalnay isaguna bad buu u baahday aanoo ictiraaf taasay ku fadhidaa heshiiska isfahamkaa in ciidankooda badda la siiyo saldhig xeebta ah oo badda ah oo degaan dowladda ethoobiana noqda tii u horreysay ee somalilan ictiraafta labadaasina ay mar wada dhacaan heshiiska markaa dhameeyo labadaa qodob baabay soo ku saxaan wixii kale waa iskaashi dhinacyo badan dhaqaale nabadgelyo maxaan kuraa dabeecaddan adkaatee maarata deegaanka kala maa cibradan isbedeshay iyo wixii la mida ah. adduunka una ogy iguna ogy ilaa koob iyo sagaashankii markii dowladdii lixdankii lagu midoobaa ay duntay somalilandna gaar bay dowladdeedu dhistay iyagoo toodii gaar bay dhisteen markaa intaa dee waxba iskuma keen jiraan dowladdooda waa baarlamenteri innagu waxaynu reservatial madaxweynenuhu laba baarlamaanoo kale gaaraynu ah leenahay laba distoor baynu kale leenahay adduunyada loo kala mucaamilnaa markaa meel ay ka geli karaan ma jirto laakiin beri baa la midoobay oo anagu adduunkanu ictiraafay dee intaa adduunka way ka iibiyaan laakiin dee sharaf male halkan malaa xooga kenya haddaana maanta ma hayaan marka waxaan leeyahay waxbaa inooga soo kordhaya weyn weliba oo baacuutar ah oo soo dhowaansho ah oo xuduudoo lasu dabciye ah dee ilan dekada intaa laga yaro dhisan etoobia no dhisan markaa waynu kordhana dee miisaankaanu ku lehna heshiiskuna waynu taa wax ka tara sida wuxuu yeeli xeerkan iminka waxaa soo gudbiyey golaha wakiilada anigoo aan weli ka jawaabana ka fiirsanaya sharcisoegaya waxay warqad ka timid guddoomiyihi golaha baarlamaanka golihii sare ayay warqada ka timi odhanaysa ma dhammaystira jarajarada sharciyo mara lahaaye noo soo celi dee waxaa soo diray warqada guddoomiyaha guurtiisa oo yidhi sharcigaasi muu dhammaysan jarajartii sharcigu mari lahaaye soo celi waanu celiyey dood waxay dhex taalaa markaa imanka labada gole labada gole ayay dhex taallaa sharcigaa ay ku murmayaan waa saxa inaanu gudbana anaga xaq lahayn iyo maydaan lahayn ha ka soo dhammaato iyagoo wada socda oo ku heshiisa ha ii keena hadduu waafaqsan yaho uu dastoorku waafaqsanyay waan sii daynaya haddaan sii dayn waari kor asan cishub ku noqonaya sharci wax dadka lagu jahwareeriyo iyo waxna muuqa midna markaa dooda dhex taala labada gole labada gole ha loo daayo anugu weli waan dambeeya qolada aniga weli soo turturaysa ee anigu soo celiy gardaraya hay sugaan horta labada golaa soo dhameeyaan hadday labadooda isku soo raacaan waa boqol iyo afar xinin qof afar sooma tuur si ay marka kusoo raftaan ayay weli aan xaq ula hubiyo markaa halkaasi maraysa maxaa kolkaa mur keenay labada gol ha joogaan ayagoo ha baxaan ha kitaab daydaan dee xal haynoo keenaan horta sharcigan sidii iminka golaha kaga soo noqday guurtida mabaan lahayn way taabanayaan qoladan eh, mucaaridka u badan eh, laba xisbiyo urada wala taabanaya ismaan lahayn waayo mucaaridku laba sano waxay ku dagaalamayeen oo mudaharaado u keenay oo dad dhintay oo waxaana buuqa loo sameeyey oo odayaashu soo dhex galeen waa buuqii mucaaridka waxaanay ka dagaalamayeen xisbiya la furay urada la furay sharciga ka dagaalamayeen oo sharcigu jidanaya inta wagsana la furo odayaashii sharciga soo farageliyey ee yidhi waa fooqal qaanuun dantaa laga raacaya waxay xukumeen in saddexdii xisbe hore qura ay tartamaan markaa xisbiyada mucaaradka haddee sacabkana tumaan bay ahay ilatoodaa loo xukumay golihii baarlamaanka ah oo keliyaa sii daayey guurtiiduu tegey way usoo ogolaaday way ka reebeen urradii markaa inay keenaan u bahayd markaasaa la ogaan lahaa inaan diidayo inaan hore ka saxeyo sacabiyo tu kalaan ku sheegaya aan qorshoodi lahayn labada xisbe mucaaridka ah ee imka waxaan horshada wada soo maanaan tartamin sar toddobiyo tobankii soo lagama adka maantana waxaan qabaa waa kuwii aanu isnaqaanay iyo annagoo tartamayno anugu tartana diyaar baanuha haddii layga helana si xaragala wara jiray oon buuq lahay doorashada doorashada hadii layga helana si xaraga oo qaran baan u tirinay sanadkan diyaar baan u nahay ayuu soo daa sharciyada boqolkiiba boqol maalin dhaaf bay soo daayaan xagee kolkaa xisbiyadan horena waa soo arrin kumid wada ciyaar boorka iska jafeen way ka dareeyeen ta hadday ku guulaystaan boorka waa yar rashid ma jirto laakiin iyagu xisbiga wadani dee in badan buu ka bixiyey publicale si mujtamac oo dhan maqlaya doorashaha sanadkaa garay gardaro waa hela gar waad ku helaysaa gardaro ku heli maysid gar de maxaad kasoo doonaysa haddaan miidaanka garba qaadanay maanta waa loo soo fasaxay in saddex xisba qursatama maxay buuqa inoo gelinaya taana taasaan kale kaasi wuxuu ahaa madaxweynaha ee eh, maamulka somalilan muuse bixi cabdi oo sidaad maqleyseenba ka hadlayay arinta la xiriirta heshiiskii isafgaradka ahaa ee somalilan ay la gashay dowladda etoobiya taas oo ay dadka soomaaliyeed si weyn uga soo horjeesteen iyo sidoo kale doorashooyinka somalilan ka jira kuwaas oo si weyn lagu dhaleecinayo muuse bixi in uusan raalli ka ahayn in uu doorasho uu qabto balse isaga dhankiisa mucaaradka ayuu ku eedeynayaa in arrintaasi aysan diyaar u ahayn kuuriya waqooyine waxaa la sheegayaa in ay gantay oo ay tijaabisay gantaalo hor leh kuuriyada waqooyi ayaa dhowr gantaal waxaa la sheegay in ay ku riday badda galbeed ee kuuriyada koonfureed waxaana jirta in arrintan ay uga galan leedahay pyongyang in ay tusto caalamka awooddeeda iyo sidoo kale in ay horumarin ay ku sameysay gantaaladeeda casriga ah waxaa jirta in kuuriyada koonfureed war ka soo baxay lagu sheegay in eh, tijaabinta gantaaladan ay tahay mid ay sare usii qaadeyso kuuriyada waqooyi sidoo kale war kasoo baxay kuuriyada waqooyi waxaa lagu yiri milatarigeenu waxa uu ku guuleystay inuu tijaabiyo dhowr gantaal waxaana jirta in eh, gantaaladaas tijaabadoodana lagu guuleystay ayaa lasii raaciyey warka kasoo baxay pyongyang waxaa jirta in pyongyang ay arintan ay ku sheegtay inay tahay mid ay cadaadis ugu saareyso ee dhammaanba dowladaha iyada cadowga ku ah hore waxaa u jirtay in qaramada midoobey ay dhowr jeer ay ka mamnuuceen pyongyang tijaabada gantaalada sidoo kalena in ay hormariso hubkeeda ayaa loo diidaa kuuriyada waqooyi waxaana sidoo kale si weyn loogu xantaa in ay leedahay hubka sida ba-an wax u gumaada ee nuclearka la yiraahdo kuwaas oo ay sameyntoodu ay ku hoolan tahay ama ay horumarin ay ku sameyso waxaana jirta in golaha ammaanka ee qaramada midoobay cunuqabateynta dhowr jir ay saareen kuuriyada waqooyi aysan waxba u dhimin marka la eego dadaaladooda ku aadan ah, sareynta ama kor u qaadista hubkeeda casriga ah taas oo walaac badan ku abuurta wadamada ay dariska yihiin sida kuuriyada koonfureed iyo jabaan goordha waxaan eegi doonaa wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha gobolada dalka iyo gobolka banaadir ee muqdisho ka soconaya balse markan waxaad kusoo dhawaataan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada kulanti wacan wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada xubinta bandhiga warbaahinta bulshada hadaleenta afar labaatan ka saac qormooyinkii sheekooyinka ayaa ku dhegeysataan wadajir xubinta waxaa la socodsiinaya anigoo cabdirashiid ibraahim cali weliba cabdulaahi bootaan xidig bal cabdulahi waxaan ku bilaabeynaa hadaleynta afar labaatan ka saacad kala hadalhaayay cabdirashiidow hadaleynta haddii aan ku horumarno kulanka baarlamaanka ee labada aqal ayaa maanta waxa uu ka qabsoomayaa villa hargeysa ujeedka kulanka ayaana inta badan waxaa la sheegay inuu yahay dhammaystirka iyo waxkabedelka dastuurka qeybo kamid a qodobadiisa cabdishiidow shalay ayaa la shaaciyey fariin baarlamaanka loogu diray inay lagu ogeysiinayo inay kasoo qeyb galaan kulanka maanta ka dhacay ee villa hargeysa kaasoo looga hadlayo akhrintii saddexaad ee dastuurka kaasoo la rabo in eh, qeybo kamida ah dastuurka wax looga bedelo islamarkaana la rabo in lagu dhammaystiro dastuurka eh, waxaa intaa dheer in eh, dastuur ka dhamaystirkiisa iyo wax kabedelkiisaba ay ka hor yimaadeen qeybo kamid ah baarlamaanka sidoo kale siyaasiyiin kale kuwaasoo ku baaqay in haatan la joogin xilligii la furi lahaa arrimaha ku saabsan dastuurka maadaama dalka ay u taalla qadiyadii arinta etoobiya iyo soomaaliya ka dhexeysay taasoo ka dhalatay heshiiskii adsaababa ku dhex maamulka somalilan iyo sidoo kale dowladda etoobiya waana hadalhaynta ugu badan saacado kadib ayaana la filayaa inuu kulanka baarlamaanka halka ka daafurmo kaas oo inta badan lagu gorfeyn doono arrimaha dastuurka waa mahadsan tahay cabdulaahi eh, haddiinu eegna hadalheenta kale jirta eh, galabta golol xiisa badan ayaa la ciyaari doona galmudug weliba eh, xulka gobolka banaadir ayaa ciyaari doona haddaba markiinu eegno afartii kulan ugu dambeysay ay wada ciyaaraan saddex jeer kamid ah ayaa la garaacay xulka maamulka galmudug mm. marka waxa uu ahaa kulan markaa aad iyad u xiiso badnaa sanadkii hore finaalka ay wada ciyaareen markii ugu dambeysay markaynu eegno marka sanadkanna waxaynu arki doonaa galmudug ugu dambaatii eh, ma ka aarsan doontaa xulka ciyaartooyda gobolka banaadir mhm. waxaynu ognaa kulkii ugu dambeeyay ninkan baag cajiiba lagu sameeyey oo mhm. laba gool markaasi dabcan eh, oo cajiiba laga dheliyay qaybta dambe marka Eh, galmudug iyaguna rajadooda ugu weyn waxay tahay inay finaal gaaraan mar kale tartankan waxa weyaan ay sidoo kale sanadkan ay ku guuleysan markii ugu halka ciyaartooyda gobolka banaadir ay rajeynayaan taariikh inay sameeyaan oo laba san xiriir ah mm. inay koobkan ay ku guuleystaan tanii markii loo bixiyay magaca tartanka maamul goboleedyada iyo weliba gobolka banaadir markaynu eegno marka kulanka lama saadaalin karayo mm-hmm. ciyaartooyda galmudug tababare axmed tahliil tababaraha galmudug wuxuu shaaca ka qaaday in kulanka uu weyn yahay sidoo kaleetna uu rajeynaya kulanka wax walba ay ku qaadan doonto in finaal uu gaarsiiyo kooxda uuna la qaado sidoo kale tababaraha eh, gobolka banaadir isaguna waxa weeyaan daada amin daada ma yareysaninka isagana wuxuu hore u sheegay in sanadkan wax badan ay rajeynayaan marka waxaan ognahay in finaalka hirshabelle ay gaartay hirshabelena waa la wada sanad qurux badan ayay qaadanayaan marka hadalleynta ayaa intaan kusoo gabagabeynana dhegeystayaal marka nankii qormooyinka waa tahay cabdirashiidow qormada ugu horreysa dhankaygana ixtiraam naftaada markaas ayay dadka kale ku ixtiraami doonaan taasina waa macnaha nolosha weliga ha ilaawin wanaagyada lagu sameeyey balse iska ilow wanaagyadaad adigu dadka kale u samaysay dadka wanaagsan waxaa lagu gartaa waxay had iyo jeer arkaan wanaagyada dadka kale ma bedeli kartid mustaqbalkaaga balse waxaad bedeli kartaa dhaqamadaada dhaqamada ayaana bedeli kara mustaqbalkaaga ha u ogolaan in duruufuhu ku bedelaan qofka walaalkii si hoos ah wax ugu sheega waa uu waaniyey kan walaalkiis dadka dhexdooda wax ugu sheegana waa uu fateexeeyey marnamaha ka welwelin dhibaatada ee waxaad ka warwartaa sidii aad ku xallin lahayd waayahay cabdalla ugu dambeyntiideen eegana eh, qormada ugu dambeysa dhankayga lagu bilaabay sitan waxay leeyahay marar badan waxaa dhacdaa inaadan ku qanacsanin nolosha aad ku jirto halka dad badan ah, ay dunida ku nool ay eh, ku riyoonayaan aad hadda haysato inay helaan qofka beerta jooga waxa uu arkaa diyaarad dushiisa maraysa wuxuuna u kuryoodaa mar un inuu dabcan diyaaradaasi u raaco sidoo kaleetana balse bailoodka diyaaradda marka uu marayo hawada waxa uu arkaa beerta quruxda badan wuxuuna kuryoodaa mar un beertaasi ku nasto haddii taajirnimada tahay sirta farxadda kuwo badan oo taajiriin ah ayaa ku noolaan lahaa nolol qurux badan oo aan murugo lahayn laakiin laakiin kuwa saboolka ah ee guryaha dhisaa ama marka ay shaqooyin qabanayaan iyagoo faraxsanaya shaqadaasi qabtaan marka qoraaga qormadan ayaan sidaa kusoo gabagabeeyey waxaynu kasoo xigana qof bulshada kusoo gaal maxamed abshir guud ahaan xubinta bandhiga warbaahinta bulshada waa nagay intaa tan iyo xubintaan teeda kale waa bodani cabdirashiid odila nabadgelyo waxaa dhegeysteen xubinta bandhiga warbaahinta bulshada oo qeyb ka ah barnaamijka ogaala idaacadda kulmiye shalay waxaa garoonka eh, stadium muqdisho ee eh, magaalada dan muqdisho ka dhacay ciyaar aad u xiiso badneed oo u dhexeysay kooxaha kubadda cagta ee eh, maamul goboleedyada hirshabeelle iyo sidoo kale jubbaland waxaana ciyaartaas oo waqtigii loogu talagalay eber iyo eber kusoo idlaatay gulgulaadyo ku badiyey kooxda hirshabeelle oo tiigsatay fiinaalaha ama koobka galabta waxaa ciyaari doona ee kooxaha kubadda cagta ee dowlad goboleedka galmudug iyo sidoo kale gobolka banaadir oo iyadana tii badisaa ay tegi doonto fiinaalaha haddaba ciyaarahan soconaya ay ugu duwan yihiin kuwii hore maxaa xiisaha gaarka u yeelay maxayna tahay natiijooyinka laga fili karo waxaan goordhoweed kala sheekaystay wariyaheena cabdirashiid oo dhanka ciyaaraha noo qaabilsan cabdula eh, waa mahadsan tahay markaynu eegno tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir ayaa meel xiise badan maraya eh, waxaynu ognahay in maamulka hirshabeelle ay guul muhiima ah ay ka gaadheen xulka maamulka jubbaland markii ugu horeysay taariikhda tartanka maamul goboleedyada weliba gobolka banaadir ay final kusoo gudbeen maalintii shalay ahayd kadib markii goolkulaad ay ku garaaceen xulka eh, maroodiyaasha lagu naaneyso ee jubbaland marka hirshabeelle waxaynu ognahay in ay ciyaareen kulamadii ugu dambeysay Eh, jubbaland ayaa guuldaro kala kulantay inta aysan kulanka aysan ciyaarin eh, sidoo kaleetana markaynu eegnana saddex dhibcood ilaa lix dhibcood ayaa la siiyey waa eh, galmudug aan idhaahde waa la siiyey xulka gobolka banaadir saddexda dhibcood iyo weliba kulankii kale ee ciyaartooyda koonfur galbeed soomaaliya halka galmudugna barbara ka galeen ama ka heleen haddaba waxay ka dhigan in hirshabelle ay final gaareen hirshabelle waxa weya sanadkan mucjisya ku socdaan aad ay u badan sanadkan haddaynu usoo laabano kulanka galabta aadka u xiisaha badan ee towlada ciyaaraha lagu ciyaari doono stadium muqdisho gobolka banaadir iyo weliba waxaa wada ciyaari doona maamulka galmudug haddaba ciyaartan waxyaaba badan laga bartay markaad eegto afartii jeer ee ugu dambeysay galmudug weliba banaadir ee wada ciyaareen saddex jeer ka ah waxaa la garaacay xulka maamulka galmudug oo markii la eego kulankan waa kulankii afaraad axmed tahliil iyo weliba tababaraha xulka gobolka banaadir daada amin daada waa dad aadad isugu dhow waxa weeyaan ay hal meel ka soo wada ciyaari jiray waxayna kulmi doonaan kulankoodii saddexaad marka waa kulan markaasi aad aad u xiiso badan sanadkii ugu dambeeyeen waxaynu ognahay labadan kooxood finaal ay wada gaareen galmudug iyo weliba gobolka banaadir markaad eegto eh, kulankii ugu dambeeyey wada ciyaareen eh, waa tii soo laabashadaha lagu sameeyey laba gool oo galmudug gool ku hormareen kadibna ciyaartooyda gobolka banaadir laba gool markaasi ay ku bedeleen marka eh, tababaraha kooxda kubadda cagta galmudug waxa uu shaaca ka qaaday in kulankan uu yahay kulan muhiima uu doonayo in kulankaa final uu gaaro sanadkana uu ku guuleysto tartankan halka sidoo kaleetana gobolka banaadir ay doonayaan taarikhna sameeya laba sano xiriir inay ku guuleystaan marka waa kulan la saadaalin karin cabdullah Eh, cabdishiidow eh, aada weyn eh, marka la eego marka ciyaaraha qaabkay u soconayaan waxaa sheegtay hirshabeelle in qaab mucjiso ah ay ku socdaan oo ilaa iyo laba kulanba lix dhibcood la siiyey oo semifinal ama afar afardhamaadna sidaas ay ku imaadeen balse shalay waa ay badiyeen inkastoo ay rigooryaalku badiyeen rigooradu naftirkeeda ay nasiib ay tahay <laughs> balse hirshabeelle ugu dambeyn fiinaal ay joogaan marka eh, ma la dhihi karaa hirshabelle mucjisadaasay kusii socon kartaayo finaalka hadii ay tageen xitaa qaabka doona ha noqotee koobku ay qaadi karaan mise galmudug iyo banaandira adagoo saadaashaas eh, waxaa la leeyahay suuragal ma ahan eh, markaynu eegno hirshabelle sanadkan markii la eego waxay u qalmaan xataa inay ku guuleystaan koobka sababtay tahay naadiyada dunida markay sidaan oo kale ku socdaan badan koobka ku guuleystaan marka haddii ay dabcan koobkan ay timaado galmudug finaalka waxaa laga yaabaa in galmudug markaasi dabcan xataa eh, dabcan maadaama sanadkii hore ku guuleysan waay sanadkan ku guuleysto hirshabelna waxa laga yaaba sanadkan inuu nasiibku markaasi u saacido eh, dabcan laakiin waxaa aad loo ammaanaya tababaraha xulka hirshabelle eh, wiilka daada yar ee macalin cabaas macalin cabaas waxaynu ognahay tartankan markii ugu dambeysay isagoo ciyaartooy ku guuleystay marka waa ciyaaryahaan aad iyo aad u biti badan marka isagoo xataa waxa weyaan ugu yaraan afar finaal ayuu dabcan tagay inta badan uu ku guuleystaa haddii uu finaal tago marka hirshabelle sanadkan mucjisadeeda keliya waxaa ka dhimanaya leyna kuguuleysta tartanka maamul goboleed waliba gobolka banaadir mida kale gobolka banaadir ama galmudug midooda ay soo gudubtana waa laba kulan ama hal kulan la saadaalin karin finaalna waa ogtahay mar waliba waxa weyaan kooxda nasiibka badan ayaa guuleysta waa gartay marka gurubyada markaa dib ugu laabano hirshabelle Eh, maadaama hada finaal ay joogto eh, iyadu horey muula soo ciyaartay eh, labadan kooxood galabta la filayo in midood ay finaalaha ay tagaan sida galmudug iyo banaadir hadii ay la soo ciyaartayna natiijadooda maxay noqotay markaynu eegno markii ugu dambeysay banaadir iyo weliba hirshabelle wada ciyaaraan waa tii saddexda dhibcood la siiyey toddobaatan daqiiqa ciyaarta markay mareysay ilaa siddeetan daqiiq markaasi la hakiyey la joojiyey ciyaartaasina waa tii farfaad la siiyey xulka maamulka ee hirshabelle kulankii galmudugna waa tii xilli dambe sagaashan daqiiqo kulankaasi dabcan goolka barbaraha ay dhaliyaan marka kulankii ugu dambeysay hirshabelle mid saddex dhibcood ayaa la siiyey midna waxaa la siiyey dabcan barbaro ay u qalmeen markaasi xataa aad midoodna kama soo badinin hirshabelle labada kooxood ee galabta la sugaya inay finaala tagaan markii la eego keliya jubbaland ayaa ka badisay xil ciyaareedkan tartankan hirshabelle waxa weyaan sanadkan waxa weyaan wax badan ayay sameyn karayaan cabdishiid marka ugu dambeyn ciyaaraha soconayo sanadkan inkastoo buuq badan uu hareeyey maxaa la dhihi karaa hal iyo laba way uga duwnaan karaan ama way uga duwnayeen ciyaarihii sanadihii hore ee muqdisho ka dhici jiray Eh, markaynu eegno mar waliba eh, ciyaarta waxaa xamaasad u yeelaa eh, taageerayaasha sanadkan waxaynu ognahay in lagu qabanayo garoonka dowlada ciyaaraha ee magaalada muqdisho marka in ka badan lixdan kun oo taageerayaal ayaa mar walba ka qaybgala kulanka marka mar walba taageerayaasha ay bataan waa mar walba xaaladaha qaar markaasi dabcan ay yimaadaan laakiin waxaa la ogyahay sanadka inuu yahay sanadkii ugu xiisaha badnaa tartanka marka maadaama marka lagu qaban jiray garoonka stadio conis laakiin sanadkan muqdisho stadium lagu qabtay aada u mahadsan yahay cabdirashiid ibraahim cali oo ila falanqeynayay kulamadii ugu dambeeyey ee la ciyaaray ee waa kulamada kubadda cagta ee koobka kooxaha ama aan idhaahdo gobolada dalka iyo gobolka banaadir ee muqdisho ka soconaya kaas oo meelihii ugu xasaassanaa ugu dambeeyay maraya shalay sidaan sheegnayba hirshabelle ayaa soo baxday oo kama dambeysta koobka tagtay galabtan waxaa laga dhursugayaa banaadir iyo sidoo kale galmudug midood in ay finaalaha tigsadaan Thank you. weli idaacadda kulmiye magaalada muqdisho aad nagala socotaan barnaamijka ogaalna waad dhegeysanaysaan markan waxaad ku soo dhawataan xubintii kale ee kalamaan koonkan aadmiga jooga qof kastaa kurbadiisiyo kaskiisuu hadlayaaho dadku waa kalamaan haddii aad kululaato hala boodin ka shee kaalintaada ka qaado dadku waa kalamaane wixii kula wanaagsan qaar baa kohanayee ha kasoomin dhegayste dadku waa kalamaane intaasi waa kaftan waane markanna ku soo dhowaada xubintii kalamaan waar kalamaanay waxaa la yidhi waliilagu ma soo helo waxaad samu kuweyde warwaaqlo waxaad ka tagtay kugu wiirsan maa maaye walaalkay rumaado wadadeen maraawar bashiirow adiguna waxaad ka tagtay wariyey wayo ahey wuu wareersanye muxuu soo wataa aryadhaha madaxweyne muuse biixi ugu dhiga hadlaysiin doorashadan in dib loo dhigaa waa iska minow rabana waa iska dhaafaaba mugga idinkoon qaylan waxaad dhammaantiin ka eegihi allawaaniya weedha ka maqle maba oga waxawaan walloweyne waxa buuqiyo xasra dalkiinna ka socda dad badan baa wada laakiin annaga mujaahidkii baana handaraabay markaa doorasho in laga rababa ma oga wareer jabuutiyo yaabay hadda ka hor waxay dhaheen wadaadkeennii waka aryaadhaha kale maanay wax isweydiine ma xumee maanta ma muusa bixiyey mahaan arkaynoo u mare maanta ma muusa bixiyey madaxweyne muuse biixi ayaantan waxaa lagu haystay dhulka waabi axmed u saxiixaye haddana ma doorashadii u diidaa la yidhi war nin tartan ogol oo dalka in lala leeyaha oga keligii go'aan ma gaaro war hadda go'aan ma gaalina golaha guurtiduu celiyaa lagu yidhi war golaha guurtigu wixii muuse rabo waa kuwii ogolaa jiray sawxaaji salaymaan ma joogo maxaa dhacay waan walaweynayna garan maysaane xaaji taleebaan haddar ka hor watuu yidhi abiyow inaadeero farmaajaha noo keenin warwaaqlow haddar muxuu dhihi waayey abiyow in adeeru dhulkeenna iyo baddeenna noo dhaaf aryaadhaha war ma haysiina muuse dhulkan lagu eedayhaya ma bixine madaxweyne farmaajo hadda ka hor bixiyey laakiin muuse saxiixa dambe u leeyahay horana horena arrintaba laxow ka ogaayaa la yidhi war kalamaanay wo waare heersanye muxuu soo wataa waaryareen dhagihii alawaaniya weedhaka maqle maba oga waxawar maalindhoweed musharaxa xisbiga wadani cira wuxuu yidhi doorashada somalilan cidis baaraw dhigankadhaa ma jidho war bashiirow cira ma jidha ma dhiinayskoobi warkaa war kalemaanay war mahisaane geedda soomaali la yidhaahdo kalama roona meel ufiyowna ma lahan muuse biixi waa ka ku qataaran somalilan madaxweyne xasan shiikhna waxaa la yidhi rakaabkiisaa ku qataaran sababtoo ah qaar waxaa la yidhi dhulkii ay ku mashquuleen qaarna waxaa la yidhi ciidankii madaxda looga looga dhiga warkama hayaanoo ayagaa isdilaya maamul goboleedyadiina waad ogtihiin oo qaara itoobiya u kala dhuumanaya qaarna beelihii isku dirayaanoo aana qabiil baa laysku dilayaa waxaasoo dhibaataa shabaabna dhinacuu ka eeganaya itoobiyaoo dhulka rabtana dhinacay ka fiirsanaysaa dadka qaarna waxayba leeyihiin odagu waa dadaalayaa laakiin far keliya fool ma dhaqdo warwaasaho hore waxaa loo yidhi gacantii nin lihigoynayaa waa gomudan tahay nin walaalkii geedugu jiraa geesi noqon waa warwali kaalaarey galandireejeelka ganuuniyow hortiya maka guulaysid korta aryaadhaha low naxariista abwaandhoodanba hadda ka hor waxa uu yiri nin walaalkii doondoonayaa dhuuma kari waay wararxamarku waxay dhahaan lama iyaaka dhexdooda nacbudu aa ku jirtaa wali kaga leerey undurmiya hajeedow dhatiyo hamaansiga jara war waxaa kaloo la yidhi laba sudan dhexdooda oo min qalfiima ku jirta war mahmahyadaasoo abdheyduhu waxay leedahay laba walaal dhexdooda etoobiya ku jirtaa warnimayow anugu waxaan la yaabay madaxdii hore dastuurkan ay ka hadlayaan maxaa ka quseeya sababtoo ah dastuurkan warkiisu toban sano ka badan ayuu socday intaas waa laga wada hadlayaa waa laga tashanayaa ayaa lagu hayay malaayiin dollaroo lacaguhuna waa ku baxday adduunyadana waa lagu wareershay welina waxay ku hayaan ha laga wada tashado looma dhammee war nin dood dastuurka ku saabsan falanqaynaya waxa uu yidhi siyaasiyiinta xildoonkaa dastuurka in la dhammaystira ma rabaan sababtoo ah berri markay soo sharaxayaan ayay khudbadaha ku darsan lahayn dastuurkana waan dhammaystirayaa markayaan laga kala qabyaynin khudbadahooda war iyo toban sano musharaxiinta midka kastaa wuxuu ku doodayay inuu dastuurka dhammaystiri doonee weligeed ma layska wadayaa warbow kalemaana waa wareersantihiin wadaad hadlayay wuxuu yidhi dadka waxaan hanuun uga warramay wax iga yeelaanba nimanka kursigu waalayaan waanin kari waaye warabwanguuro tivigii qaranka kuuriyada waqooyi ka hadlayaba waxa uu yidhi doorashada soo soctae soomaaliya waxaan la yaabanahay sidii laysu sharaxi doono iyadoon la ohan karin shabaabaan dalka ka xoraynaya dastuurka baan dhammaystirayaa diin cafintaan ka shaqaynaya federaalkaan daadejinaya war xunuqabatayn tuubkaad ka tagtay waanamba waxaan maqli jiray dhintay waanaduma deeqdo dadna way culuubeenne ducayo quuraanbay wadaadadii ku daaleenhe warana waaqlo waxaan maqli jiri dhegihii allawaaniya weedha ka maqle maba oga waxaubow hadda odaygu ma keligiismu dadaalahayaa war sawtii hore loo yidhi baadida nin baa kula daydayadaalna kaa badane oon doonahayn inaad heshana daa'im abidkaaye dadkuna moodi duul wada socdoon wax u da kalsoonayn dallo ma laha aakhira haddii loo kitaabdayo war hadda madaxweyne xasan sheikh ma keligiisoo shabaab la diriraa ma keligiiba etoobiya dalka ka difaaca ma keligiisba wax alla wixii howl dowladda u tiil qabtaa war xasan sheikh keligii talis maahan ha dambaabin war waa keligii talis laguma warana waxaa lagu yidhi wixii howl dalka taalla korka ka kordhay oo wuxuu tareenka saartoo dhani maxash bay ahaayeen warma waxaan maqli jiray carradu waa doowlo u laqaata ma leh aryaadhaha waxaa la yidhi farkaaliya ma dhaqda fool qofkii faayowna waa fahma farkaliya ma dhaqda fool warwalikaalarey dadabasla daamisa meelikadeersiye lankoshalay soobilinday dirig masii koro warkalamaane waxaa kaloo la yidhi isbahaysi guud baa nafluhu bilic ku yeeshaaye qof waliyo dhankuu buuxiyaa la ysku beegaaye midkaad tiisa boganaysa waa laga korboodaaye adoo hiilbidaaye ileen dib u baxaysaaye barbarkay doqoni kaa xigtaa kugu bannaanaa doday kaa jirtaabay dhaxani kaa dishaay madadba doqonhedebkaabe eh. iyo dheegijari war anugu waxaan la yaabay eh. soomaalida qaar doorasho isku haysto eh. qaar dastuur isku haystaan qaar qabyaalad isku dilayaan qaar dhul kale boobayaan cadowgooduna dhinac kasta ka fadhiyo oo weliba uu daawanayo waxa ay falayaan kuna faraxsan yahay ilaa shaqadiisii bay u hayaan dhagihii allawaaniya wedha ka maba oga waxa waxaa la yidhi cadow aan qarsoonayn daduu wada qisaasaayo oo qabyaalad isku sii dilaa oo wax qaab darane dhulku waa idin qaadaa haddaad igu qanxaysaane haddaad qoorya xero leedihiin qayrku wada jooga qaadha qalabka dhulkiinna u qaadha waa qodaale dhammaad ka wada qaybgala warkalamaanay war ma haysiine waxaa kulmay saddexda taliya ee milatariga nabad sugidda iyo booliiska waxayna ku tashteena la yidhi sidii soomaaliya iyo cir dhul iyo bad loo difaaci lahaay bowtaas ma ka dhabaamsooriyoonayaannin nawar walla weynay taliyaasha shiray nuux nuuxtaani ma ku jiray horta etoobiyaan ka ogaa maga soo laabtay war waaqlow saqadhi dabagala ma joogin shirka war taliyaha nabasugidda somalilan eeyihii tababarnaay ou keenay xaggay ku dambeeyeen warbow sirdoonka leexsane somalilan haddayna muse bixiba xakuma adeer qaranka somalilan cidii faragelisaa saqda dhexaa guriga lagala baxaa war taliyaasha shiray taliya shib ma ka ahaa oo kaali taliya laandheera shub maylunku tabi war madowkaasi madagaal buu aadi karaa maxaabiis buu hayaa yeeshub mar hore wuxuu yidhi xaggeenna maxaa shabaabka loogu soo wadaa halkaa iyo meesha ka yimideen maa loo wado war madaxweyne lafta garaan waxuu yidhi shabaabka kuwa naga soo jeedaa ugu xaasisan warbawa kuwaasha ma kala roona war lafta gareen hal maroo la fiiriyaa ku filan oo idin yidhi lafta gareen kulaha lafta naga ah ka dambaysay war kalamaanay waa falantiina soomaalidu intay dood iyo khilaaf ku jirto dalkoodii waa baylah aryaanaha mahaas mugay marayso samigay cabdulana wuxuu yidhi haddaan cabsiyu ka ceelin celdena qof kasta caabe kan cabsiyu ka ceelayn ceelteena qof kasta caabewaxaa dhegaysteen xubinta kalamaan oo qaybka ah barnaamijka ogaal ee idaacadda kulmiye guud ahaana barnaamijkeena maanta intaas ayaan kusoo gabagabaynayaa tan iyo barnaamij midkan lamid ah intaan ku kulmi doonno sidaasi nabadgelyo wanka kaliinaysahay maree naftaydani adigay ku murate meel bugtaan ku dhayaya madbugtan ku dhayayaa haygagama suugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jeceelmeelbugtan mar waxaad tidhaa maxamed waan ku jecelahay marley dumar marna kulamaan siin inayay marleydu mar marna kulamaansiin arrin muruga reebtiibo milka xumo kuguma inayay marleydu mar marna kulamaansiin inayay marleydu mar marna kulamaansiin arrin murunga reerkiiyo midga xumo kuma waxay labtumu hatooy midigtaydu gaadhana inanan ku odhan madya adigayay markhaati degtaydu gaadhana waxay laabto muhatoy waymi digtaydu gaadhana inanan ku odhan maya adigay markhaati meel bugtaan ku dhayaya haygagama sugine meel bugtaan ku dhayaya haygagama sugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jecela weliba macna igu fadhiyaw midkan codsadayba macna igu fadhiyaayo murankaadogaydiyo ballaadhi imudaymidkan kaa codsanaya macna igu fadhiyaw midhkan codsanaya macna igu fadhiyaw

haygada masunginiway meel bugtan ku dhayaya haygada masungini mar waxaa tidhaahda maxamed waan ku jeclay mar waxaa tidhaahda maxamed waan ku jeclay mar waxaa tidhaahda maxamed waan ku jeclay haygiyo manka talinaysaay nafta tidhi ahawmadi halkaas tagamanayjirkiyoxaskaygiyo manka talinaysaay maqnaaday naftateedii ahawmadii xaggad kaga maqnay nabugta ku dhayaya haygagama sugine nabugtan ku dhayaya way haygagama sugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku dhacaybasan ku dhayaya haydagama suugi meel bugtan ku dhayaya way haydagama suugi mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jacay muroga reebkeyo midgaxumo kumaan badinayay marleydu marna kulamaan simin arrin muroga reebkeyo midgaxumo kugumaan badin tumuhatiyo midigtaydu gaadhanwaxalabtumuhatoyway inana ku odhanmaya adigay marhaatiwaxalabtumuhatoy midigtaydu gaadhana waxalabtumuhatoyway midigtaydu gaadhana inana ku odhan maya adigay markaameel bugtaan ku dhayaya haygagama suugine meel bugtaan ku dhayaya haygagama suugine mar waxaad tidhaahdaa maxamed waan ku jecay doonayaaway macna igu fadhiyaaw markan kaa codsanaya macna igu fadhiyaaw murankaad oogayaydiyo wallaadhi imuday meel bugtan ku dhayaya aygaga suugne meel buftan ku dhayayaahoy haygagama suugne mar waxaa tidhaahdaa maxamed waan ku jecel tahay haygagama suuqin mar waxaad tidhaahdaa maxamed waanku jecemar waxaad tidhaahdaa maxamed waanku jecemar waxaad tidhaahdaa maxamed waanku jecel